bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlmualifu raximah اllahu tacaala faslun fii qowli اrajuli aqaala allahu baqaa'aka fusuushii faraha badnaydo waxaan soo haynay imaamka oo kitaabkiisa aakhirkiisa kaga hadlayay alfaada ama waxyaabaha in la yiraahdo ama lagu hadla laga fiican yahay fasalkani marka wuxuu u fasilaya qofku inuu yiraahdo ataala allaahu baqaa'aka ilaahay ha dheereeyo joogitaankaaga al ashharu sida mashhuurka ah an yukraha annahu yukrahu waxaa la nacayaa buu yiri an yuqaala in la dhaho ataala allaahu baqaa'aka qaala abu jacfarin innaxaas fii kitaabihi sinaacatu lkitaabi kitaabka wax uu ku yidhi kariha bacdu lculamaa'i culimada qaar waxay ka hadeen qowlahum dadka warka ay dhahayaan ataala allaahu baqaa'aka ilaahay ha dheereeyo joogitaankaaga wa rakhasa fiihi bacduhum qaarkoodna way ruqseeyeen qaala ismaaciil bnu isxaaq ismaaciil alqaadiyo awalu man kataba qofkii ugu horeeyo qoro ataala allaahu baqaa'aka azanaadiqatu weeyaan zanaadiqado ayb waxa uu yidhi ismaaciil bnu isxaaq awalu man kataba adaala allaahu baqaa'aka qofkii ugu horreeya qoro azanaadiqatu bay ahaayeen waruwiya can xamaad bni salama raximahu llah waxaa laga wariyey ana mukaatabata almuslimiina muslimiinta qoraalkooda oo ay waraaqaha iyo waxa ay isku dirayaan kaanad waxay ahayd min fulaanin ilaa fulaan ama bacdu salaamun calayka fa inii axmadu ilayka allaha aladii laa ilaaha ilaa huu وأسأله أن يصلي على محمد وعلى آli mحamed ثuma أxdaثت الزanاadiqaةu زanaadiqadii waxay kusoo dartay hadihi الmukaatabaat qoraaladan allatii awaluhaa ay ugu horeyso adaala allahu baqaa'aka zanaadiqadana waa dadka aan islaamka aaminsanayn laakiin ku gambado ayb kuwaasuu ujeedaa oo uurku gaalla wa zindiiqu ama waxaa weeyaan nin markaasi afkana islaamnimo ay ka sheegto qalbigana gaalnimo iyo balaayo ku haysto ayb iyagaa bilaabay buu leeyay marka eh, eh, xamaad ibnu salama imaamkaas ayb imaam jaliila waay oo aimadii salafka ka mid a ah. ayb marka adaala allaahu baqaa'aka nimankaasa qoreen ayay labadan imaamba ay yiraahdeen marka in laga tago waa in la necbiya ayb faslun maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala qofka baqihiisa iyo joogitaanka uu adduunyada joogo waqtiba ugu talagala waana go-ayaa waqti gaabana ugu talagalay oo go-an ayb faslun fasalkanna wuxuu u fasal yahay fidaaka abi wa ummi iyo in la yidhaahdo almadhabu saxiixu madhabka saxiixa almukhtaaru ee la doortay annahu laa yukrahu lama kahdo qowlu linsaani qofka inuu yidhaha likayrihi qeyrkii inuu ku dhaho fidaaka abii wa ummii hooyaday iyo aabbahay ku lagu furtaa tahay adaan kugu furanaya aw jacalani llaahu fidaaka lama kaha ninkaas ilaahay ha iga dhigo midku furto mid ku furto marka waxaa laga wadaa yacni hooyaday aabbahay yaan kugu furanayaa macnaheedu waxay tahay beddelkooda yacni inaad ii taagnaato yaan jeclaan lahaa ayb ood adiga ii hagto ayb waqad tadaaharat calaa jawaasi dalika taa banaanaanshaheeda waxaa isu kaalmaystay al lmashhuuratu almashhuuratu axaadiidta mashhuurka ah fi saxiixayni ku sugan iyo gayrihima wa sawaaun waxaa isku mida kaana alabawaani labada aabbawaani labada aabba muslimayni inay yihiin aw kaafirayni waalidka marka gaal ama muslim waxay doonaan ha aadaan wa kariha dalika bacdu lculamaai culimada qaar way kahdeen idaa kaanaa muslimayni labada waalid hadday muslimiin yihiin in la yiraahdo labadoodan kugu furtaa oo ayaga yacni ha dhintaan adigana ii joog ma fiicna nacam way kahdeen qaar culimmada ka mid ah, qaala annaxaasu wa kariha maaliku bnu anas <clears throat> wuxuu kahday jacalani llaahu fidaaka wa ajaazahu bacduhum qaarkoodna way ogolaadeen ayb qaala alqaadi ciyaad waxa uu yidhi qaadi ciyaad dahaba jumhuuru lculamaai waxay ku tageen culimada badankood ilaa jawaazi daalika kaagaas inuu bannaan yahay sawaaun waxaa isku mida ah, kaana almufaddaa bihi musliman ow kaafiran kan wax lagu furanayo muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado <clears throat> qultu waqad jaaa min alxadiidi asaxiixati waxaa ku timid fii jawaasi dalika kaagaas banaanaanshiyihiisa maa laa yuxsaa wax aan la xisaabin oon la koobi karin waqad nabahtu calaa jumalin jumlada ayaan baraarujiyey buu yiri minhaa oo kan ka mida fii sharxi saxiixi muslim kitaabkaas sharxiisan ku cadeeyey faslun fasalkaana wuxuu kaga hadlayaa dooda iyo muranka ayuu ka hadlayaa wa mimaa yudamu waxyaabaha la eedeeya waxaa ka mida oo la haydaariyo min al alfaadi oo alfaada ka mida almiraau dooda waljidaalu muranka waalkhusuumatu iyo dooda isku macnowa qaala alimaamu abuu xaamidin alghazaaliyu waxa uu yidhi almiraau doodu dood maxaa layidhaha marka dacnuka duridaada fii kalaami alkhayr qof kale warkiis aad durto waa dood qof kale hadalkiisa inaad wax ka daba dhahdo oo aad durto waa dood liidhaari khalalin maxaad u muujinaysaa marka liidhaari khalalin khalal muujintiis ayb hadal khalal ah waxyaaba nuqsaan muujinteed fiihi warkaas ku dhex jirtaad muujinaysa darteed ligayri qaradin ujeeda la-aan waa taxqiiri qaa'ilihi qofka yidhi in la xaqira aan ahayn qofka warkan yidhi un in laga daba tago oo <clears throat> hadalkiisa marka inuu hadal hooseeya yahay si waxaa loo muujiyo inaad qof kale warkiis durto saa u muujisid ujeed kalena aadan ahayn aan ahayn inaad xaqirto qofka warkaa yiri wa idhaari masiyatika darajadaada muujinteeda darteed calayhi korkiisa aad ka muujiso inaad wax dheer tahay kaas waa almiraa wa ama aljidaalu dooda fa cibaaratun cibaaro weeyaan can miraa'in dood yatacallaqu ku tacalluqdo biidhaari almadhabi wa taqriiriha madhab muujintiisa iyo qariiridiisa madhab baad muujinaysaa yani waxaa adiga aaminsan tahay mas'alo ka aaminsan tahay ama diin ha ahaato ama wax kale ha ahaato ayb oo inaad sugto ayaa rabtaa jidaalku marka waa kaas qaala waxau yidhi ama alkhusuumatu dooda falijaajun fi lkalaam waa war adayg xagga warka ku saabsan liyustawfaa bihi si loogu oofsado maqsuudun maqsuud min maalin maal laga leeyahay ow geyrihi ama keyrkii wa taaratan kolna yakuunu wuxuu ahaadaa ibtida'an bilaabasho oo iska ahaadaa oo waxba aanay ka horreynin wa taaratan kolna yakuunu ictiraadan hadal ka horreeyey ayuu ictiraad ku noqdaa walmiraa'u dooda laa yakuunu ma ahaado ilaa ictiraadan ictiraad maahan hada kalaamu alghazaliy waclam ogow marka haddaba ana aljidaala dooda qad yakuunu bixaqin waxaa la arkaa inuu xaq ahaado doodaadu inay xaq ay tahay waqad yakuunu bibaailin baail inay tahayna waa la arkaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi walaa tujaadiluu hala doodinina ahlalkitaabi ahlu kitaab yahuudiya nasaara ilaa bilatii xaaladii mooyaane hiyo iyadu axsanu wanaag badnayd dood wanaag badanoo ilaahay waxdaaniyadiisa lagu qariraayo oo iyaga baatilkooda lagu cadaynayo la dooda taa marka lamana nasakhin aayadan ibnu taymiya aljawaab saxiix sida uu ku yiraahdo oo mansuukh maaha aayadan marka dooda mid wanaagsani inay jirto oo haddii xaqii la sugaayo ayb wa tacaala alla wuxuu yidhi wajaadilhum la dood bilatii tii kula dood hiya iyaduba axsanu wanaaga badnayd ayb tanna waa lays dood fiican wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi maa yujaadilu ma doodaayo fii aayaatiillaahi ilaahay aayaadkiisa ila aladiina kafaruu gaalada unbaa ku doodo macnaha marka aayadan laga wado maxay tahay qofka aayad baa loo sheega ama xadiid baa loo sheega maxaa laga rabaana aayaddaas iyo xadiidkaas waa inuunan ka tegin ilaa inuu uga tago aayad kale ama xadiid kale maahane oo marka uu yidhaahdo aayaddan aad keentay aayaddan kale aad jirto waa la nasakhay aayaddan marka adiga aad ii keentay waa fiican tahay sidaas ama aayaddan aad keentay waa caam middan ayaa mukhasis oo ku jiraa oo aayadan dambaa khasistay ani waxaan uga tegay aayadan dalaaladeeda qaybtaas qaybtaas waa la khaas waa la khasisay oo waa laga bixiyey dalaaladan caamka waa mudlaq aayadan aad keentay taqyiidkeeda qeydkeeda waa kana sidaasaan uga tegay waxaas waa la ogolyahay waana midda ilaahi subxaanahu watacaala uu leeyahy aladiina yujaadiluuna fii aayaati illaahi biayri sulaanin bikayri sulaanin marka waxaa weeyaan ayaa ayaa la eedeeyey xujo la-aan in aayaadka alla lagu doodo laakiin bixujatin ka waran marka iyo bisulaanin oo sidaan hadda aan sheegnay ay tahay war aayadda aad keenta waa la nasakhay tanaa nasakhday aayadda aad keenta waa caam dalaaladeedu qaybtaas waa laga khasisay mukhasiskii daliilkiisi waa kanaa waa mulaq taqyiidkii waa kana waxyaabahaasaa tiri xadiidkan sidan buu leeyahy kanna sidaan kana raajixsan bukhaariyo muslima kan soo saareen midkan laakiin sida eh, meeshaas keliya kusoo arooray siyaabahaas oo kale haddaad u doodo waxa ma dhibayso ayb ibnu taymiyana kitaabul istiqaama ku qariraa arinkaas aayadan aladiina yujaadiluuna fii aayaat illaahi bikayri sulaanin ataahum isagoo fasiraynin allaala ninkii marka aayadda ka hor yimaado aayad kale ama daliil kale aan uga hor imaanin aayadaha qur-aanka iska hor imaan maayaan ogow laakiin markaad aayad kale keento dalaaladii iyo wixiina aad muujiso waa fiican tahay sidaas ninkaan yeelaynin waa nin marka qur-aanka iyo aayadihii iyo axaadiistii nebiga ka furaayo ictiraad iyo dood ka furaayo waxaana laga yaabaa marka inuu soo galo aayaddaas aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi bikayri sultaanin kuwaas inuu marka soo galo kabura maqtan cinda allahi wacinda aladiina aamanuu fain kaana aljidaalu doodu hadday tahay lilwuquufi istaagid cala alxaqi xaqa la dul istaago wa taqriirihi la sugo kaana maxmuudan waa mid la ammaano wain kaana haddii uu yahay fii mudaafacati alxaqi doodii xaq baaba lagu riixaaba ayb ow kaana amawaxay ahaa wuxuu ahaaday jidaalan dood bikayri cilmin qararaf un macnaha dood aan cilmi ku dhisnayn ayb kaana madmuuman waa mid la eedeeya dooddu haddaynan cilmi ku dhisnayn waa madmuum waa la eedeeyey waa mid xun hadday ku dhisan tahay xaq in la riixo mas'alo xaqeed la sugay ayaad rabtaa inaad riixdo waxaa ugu daranna waxay tahay towxiidkii alle dadka ina isku dayaya inay riixaan oo xaqii alle dadyow kale uga raaraadinaya meel inay bal ku yeeshaan wacalaa hada tafsiili tafsiilkan ayaa tunazalu la dejinaya annusuus alwaaridatu nusuusta kusoo arooreyso fii ibaaxatihi dooda banaanaanshiyaheeda wadamihi iyo dooda eedeynteeda walmujaadalatu dooduna bimacnan waa macno jidaal iyo mujaadala waa isku macno waqad awdaxtu dalika waan cadeeyey arrinkaa mabsuudan iyadoo la fidiyey fii tahdiibi alasmaa'i waallugaat imaam nawowi kitaab uu leeyahay waa tahdiib asmaa luqaad ayaan ku cadeeyey buu leeyahay qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen maa ra'aytu ma aanan arkin shay-an shay adhaba tagsiin badan lidiini diinka tagsiin badan walaa anqasa nuqsaamin badan lilmuruu'ati muruu'ada iyo akhyaarnimada walaa adyaca dayicitaan badan liladati macaanka walaa ashqala shuqlin badan lilqalbi dooda lilqalbi qalbiga shuqlin badan ma aanan arkin <coughs> min alkhusuumati dooda ka shuqlin badan oo ka nuqsaamin badan oo ka tegsiin badan maanaan arka yani fiir hadalka hadda uu leeyahay imaamka diin dooda wax diinta ka tagsiin badan ma jirta oo qofka diintiisaa ka tegaysaba dood soo ugu jiro afar iyo labaatanka sacdo dood un u taagaya marka dambe diintooba ka tegayaa nacam doodu diintay ka tegsiinaysaa qofka oo haddii dood lagaaga furo baab khatar waa cilmi iyo in lagaaga furo baab ayaa wanaagsan dood in lagaaga furo ma fiican iyo muran akhyaarnimadan waa tagsiinaysaa qof afar labaatanka sac murmaayo macangeg ah markay dadku arkaan war nankaa naga daayaa laleeya akhyaarnimadaadii waa dhumaysaa walaa adyaca liladati macaansi aad ku macaansato ku raaxaysato yani cibaadada rabbi iyo aduunkaagii iyana dooda tagsiin og oo waa kaa tagsiinaysaa doodda walaa ashqala lilqalbi qalbigan wax ka shuqlin badan maleh qalbigii la rabay in ilaahay lagu xuso dood hadduu u taaganya afar labaatanka sac waa mashquul ayb fain qulta haddaad tiraa laabudda lilinsaani qofka waxaa qasab u ah min alkhusuumati dood listifaai xuquuqihi xuquuqdiisa soo u helo haddaad tiraahdid e qofku wuxuu ku qasban yahay inuu doodo si uu xuquuqdiisa u helo faljawaabu jawaabtu maa ajaaba bihi alimaam lgazaaliyu imaam alghazali wuxuu ku jawaabay ana adamma eeda almutaakada aada almuta adkaysmaysa dheh inamaa huwa waxaa weeyaan liman khaasama bilbaaili qof baail ku dooday ow bigayri cilmin ama cilmi la-aan dooday ka wakiili alqaadi qaadiga wakiilkiisoo kale fainahu yatawakalu waa u wakiilanaya fi lkhusuumati dooda u wakiilanaya qabla an yacrifa intuunan garanin ana alxaqa xaqa fii ayi jaanibin huwa dhinaca oo jiro isagoon garanin fa bigayri cilmin cilmi la-aan iska qaraar cadaynaya iska doodaya marka ayb wayadkhulu fi dami eedda waxaa soo gelaya dooda la aydeeyey aydan noqde man yadlubu qof dalbayo xaqahu xaqiisa laakinahu laakiinse laa yaqtasiru aan ku gaabsanaynin calaa qadri lxaajati baahida intay la egtahay aan ku gaabsanayn waxaa kaloo soo gelaya qof xaqii qof doodayo xaqiisoo ku doodayaa laakiinse qof xaqiisu ayuu ku doodaa laakiin inta baahidaa ma ku gaabsanay inta u baahan yaha ku gaabsan maayo bal yudhiru wuxuu muujinayaa alladada ad adkaan dood walkadiba iyo been lil iidaa'i sida wax u dhibo ow litasalluti amase ugu dirmo calaa khasmihi midka uu la doodaayo wakadaalika sidaadaasoo kale man khalata bilkhusuumati dooda qofka ku dheeho kelimaatin kelmado kelmadaha oo tu'dii wax dhibayso walaysa lahu ilayha xaajatun xaajana uunan kalahayn iyo dan fii taxsiili xaqihi xaqiisa soo xasilintiisa hadalkiimaa marka doodii xaqiisuu raba inuu helo markaasuu doodii wuxuu ku darayaa cay iyo qaylo ayb si uu xaqiisa ugu gaaro waxaas wakadaalika sidaadaasoo kale man yaxmiluhu qofka uu ku xambaarayo cala alkhusuumati dooda maxdu lcinaadi wakadaalika sidaadaasoo kale man yaxmiluhu qofka ku xambaaraya cala alkhusuumati dooda darteed maxdul cinaadi madax adayg barax tiran liqahri alkhasmi qofka la doodayso u qasbo oo kasrihii u jebiyo fahada huwa almadmuumu weyaan wa ama almadluumu qofka la dulmiye aladii yansuru xujatahu xujadiisa u gargaaraya bidariiqi sharcina u maraayo sharciga wadadiisana ugu gargaarayo min hayri ladadin dood la-aan wa israafin xadgudub la-aan wa ziyaadati lajaajin dood ziyaada al'aanteed cala alxaajati baahida inta ay qabto min geyri qasdi cinaadin madax adayg iyadoon loo qasdaynin walaa iidaa'in dhib la-aanna nacam fa ficluhu haadaa kan ficilkiisa leysa xaraaman ma aha walaakina alowlaa sida habboon tarkuhu ka tegistiisa maa wajada ilayhi sabiilan intuu jid u heli karaba lianna dabd allisaani carabka dabdintiisa filkhusuumati dooda dhexdeeda marka lagu jiro calaa xaddilictidaali lagu dabdiyo toosnaan ama dhexdhexaadnimo xadkeeda lagu dabdiya mutacadirun waa culustaha waa mid culus waalkhusuumatu doodana tuuqir suduura laabtay hurinaysaa wa tuhayiju lqadaba waxay kicinaysaa caro waidaa haaja alqadabu caradu hadday kacdana xasala alxiqdu xiqdi ayaa imaanayo baynahumaa dhexdooda xataa yafraxa kullu waaxidin mid kasta ilaa uu kaga farxo bimasaa'ati alaakhari kan kale xumaantiisa wax xumeeyo ayuu ku farxaya wayaxsana bimasaratihi wax farax geliyana ilaa uu kaga murugoodo waa ka murugaya wayutliqa alisaana carabka ilaa uu markaasi sii daayo fii cirdihi cirdigiisa uu kusii daayo hebel saan waay kanuu ka dhacay meeshan waay maanta dhan marka qofkaa iyuu carabkiisa kusii daynaya maxaa keenay doodii baa keentay faman khaasama qofkii doodo faqad tacarada lihaadihi alaafaati aafaatkan ayuu u banbaxay wa aqalu maa fiihi inta ugu yaroo ku dhex jirtana ishtiqaalu qalbi qalbiga mashquulkiisa xataa inahu yakuunu wuxuu ahaanayaa fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda wa khaadiruhu khaadirkiisa mucallaqun mid lagu xiray bilmuxaajati dood walkhusuumati iyo muran falaa yabqaa xaaluhu cala alistiqaamati xaaladiisu marka istiqaamo ku baaqi noqon mayso ma toosnaanayo qofkaas walciyaadu bilah intaasaa laga dhexlaa marka dooda xataa haddaad xaqaaga u doodaysid waxaa lagu leeyahay haddaad si kale oo aan dood lahayn ku heli kartid ku raadi haddii aad sida dooda doodale u marto waxaa laga yaabaa adigii qofkii kale inaa isku xiqdi isugu qaadaan qalbiga ood ku farxda ninkaas xumaantiisa wanaaggiisa ka naxdo oo marka aad aragto carabkaaga inaad ku sii daysid mar walba oo cirdigiisii iyo sharaftiisii iyo aad dhex gasho waxyaabahaasoo dhanna dhe ictidaalkii waa kaa kaxaynaya waana kaa fogeynaya walkhusuumatu dooda mabdau shari shar meeshay ka bilaabato waay dood iyo muran ayb wakada aljidaalu dooda iwalmiraau muranka saas waa iyaduna fayanbaqii waxaa haboon allaa yaftaxa calayhi inuunan korkiisa ku furin baabalkhusuumati dooda albaabkeeda ilaa lidaruuratin maahane laa budda minha loo hortilaayahay wa cinda daalika meeshaas yaxfadu lisaanahu carabkiisu ilaalinayaa wa qalbahu qalbigiisa can aafaati alkhusuumati dooda aafaadkeeda ayuu ka ilaalinayaa hadal aad u qiimo badan waa hadalkan qalbi nadiif ah, hadduu ku dhibcana waa fiicnaanayaa nacam ayb laakiin qalbi kaafila oo maqan hadduu ku dhacana dantiisuu ka wadanaya intuu adduunyada joogo sharu ku dhammaysana qofku markaas marka ilaahay aan ka cabsan shar inaan isku furno baabkeed ma fiicna qoom haddii shar loo rabana camalka iyo cibaadadaa laga xiraa albaabkeeda waxaa loo furaa sharta doodaa loo furaa albaabkeeda ayb ilaahay markuu quraysh iyo ka hadlaayay wuxuu yidhi maa darabuuhu laka ilaa jadalan bal hum qowmun khasimuun waa dad muran badanaa ilaahay yidhina marka haddii adiga khayrkii lagaa xiro oo cibaadadii aad samay la'dahay culays lagaa saaro doodiina laguu furo dariiq wanaagsan markaasi ma ku taagnin qaala rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu waxau yidhi kafaa bika ihman dembi waxaa kugu filan anlaa tasaala inaadan ka tegin oodan ka zuulin mukhaasiman mid doodaya inaad tahay ismi iyo dembi waxaa kugu filan inaadan ka zuulayninba mid doodaya inaad tahay afar labaatan sacdood inaa ku jirto meeshaan marka alimaam almunaawi waxa uu yidhi faydulqadiirka wakharajahu canhu lbayhaqiyu fi shucab wabaraaniyu fi lkabiir ibnu xajar wuxuu yidhi wasanaduhu daciif fiihi waxaa ku jira ibnu wahbi bni munabih huwa majhuulun ninka ibnu wahbi bni munabih wahb ma ah wa can caliyin radia allaahu canhu waxaa ka timid qaala waxa uu yidhi cali inna lilkhusuumaati doodaha waxay leedahay quxaman ayb qultu alquxamu bidami alqaafi wa fatxi alxaa'i almuhmalati hiya almahaaliku waa meelaha lagu halaagsano inna lilkhusuumaati dooduhu quxaman mahaalik ayay leedahay wax lagu halaagsamo ayay leedahay dooduhu dooda waxaa usugnaatay goob lagu halaagsamo marka haddaad dhex gasha ada goobta unbaad ku halaagsamaysa adigan waa inaa iska ilaalisa marka ayb faslun fii karaahati اtaqciiri fi lkalaami bitashaduqi wagayrihi nicidda la nacay warka aada in afka looga buuxsada daanka oo qofka uu hadlo yani intii tabartiisa oo iska hadlo <clears throat> hadalka oo isku kallifo aftahanimo iyo waxyaabahaas yukrahu waxaa la kahdaa altaqciiru fi lkalaami hadalka in lagu xeel dheeraado bitashaduqi afbuuxsi lagugu xeel dheeraado wa sajci iyo sajci isku kalifaadiisa sajcigu waxaa hadalka inuu hal wax ku hoorsado aakhirkiisa dabada dambe wax un inuu ku hoorsado hadalka naqriga ah waalfasaaxati iyo fasaaxa in laysku kallifo watasanuci iyo isasasamayn bilmuqadamaati laysku sameeyo muqadamaat allatii muqadamaadka oo yactaaduha almutafaasixuuna kuwa fasaaxada isku kalifaya ay caadaysteen arar dheer arar af soomaaliga araraa lagu yira arar ama gogoldhig gogoldhigi ararta in lagu dheeraado fasaaxa laysaga raadiyo yaa wa zakhaarifi lqowli iyo hadalka qurxintiisa fakullu dalika kaagaa dhammaantiisa min atakalufi uu ka mid yahay almadmuumi la eedeeyey wakadalika takalufu sajcina waa la mid sajciga laysku kalifo hadalkaaga hal wax lagu hooriyo wakadalika taxarii dadaal fii daqaa'iq alicraabi lagu dadaalo icraabta kuwooda daqiiqa ee yarow dadku aynan arki karin wa waxshiyi luqati luqada mideeda duurjoogta ah oo aan aad loogu hadlin fii xaali mukhaadabati alcawaam dad cawaamaad la khidaabaysaa markaasaad hadal adag iyo kelimaad aan la isticmaalin isticmaalaysaa bal ynbaqii waxaa waxaa an yaqsida inuu qasdo fii mukhaaabatihi eh, la khitaabitaankiisa lafdan lafdi yafhamuhu saaxibuhu qofkiisa uu fahmayo fahman fahm jeliyan muuqda walaa yastadqiluhu aunanna cuslaysanaynin rawaynaa fi kitaabay abi daawuuda watirmidiy can cabdilaahi bni camr bni alcaasi radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal rasuulku waxau yidhi in allaha alla yubqidu waa u caroonaya albaliiqa midka aadka hadalka ugu xeel dheeraado min arijaali ka mida ragga alladii midka oo yatakhalalu bilisaanihi carabkiisa gelgelinayo bixbixinayo carabkiisa hadalka kusoo bixbixinayo kamaa tatakhalalu lbaqaratu lo-da sida ay carabka wax ugu bixbixiso oo kale qaala tirmidiyu xadiidun xasan carabka waxaa weye lo-da carabkay ku qaadaa cawska xoolaha kale sidaa maaha buu leeyahay xoolaha ayb xoolaha kale waxay ku qaadaan ilkahooday ku qabsadaan macnaana marka waxaa weeyaan baa layidhi dadka sidan oo kale ah ana ulaa'ika laa yahtaduuna ilaa ma'kalin ila bihadihi ariiq yacni waxay cunaan ma helaan oo ma gaaraan ilaa carabkooday ku gaaraan sida lo-duba aynan u makansan karin inay wax cunto ilaa carabka inay ku bixbixiso ama ku qaadato maahan ficilkoodaas marka xaq iyo baatil ma kala soocayaan waay dadkan waa af cunayaal waa afkoodii yani carabkoodii wax ku cunaan oo hadalka ay ku hadlaan ayay wax ku goostaan wax ku qaataan marka ninkan madaxda u tag ammaan ka dherji ammaan been u sheeg lacag uga qaado dadkii uu imow been u sheeg wax uga qaado yacni maxkamadaha tag beenka markaati fur lacag ku qaado waa nin carabkiisa maalaya un markaas xaqdaro iyo xaq iyo xaqdaro aan fiirinayn qal tirmidiy xadiiu xasan warawaynaa fi saxiixi muslimi can ibni mascuudi radi allahu canhu ana nabiya sal allahu alayh wali wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi halaka almutanaicuuna kuwa xeel dheer ahdo yani guluwiga sameeyo way halaagsameen qaalaha alaatan buu yiri qaala alculamaau yacnii bilmutanadiciina wuxuu u jeedaa almubaaligiina kuwa ku xeel dheeraada fi lumuuri arimaha ayb warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can jaabirin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sal l salam qaal nebigu waxau yidhi ina min axabikum kal idinkugu jacayl badan yahay ilaya xaggayga wa aqrabikum idinkugu dhowaanshiyo badan minii aniga majlisan xagga fadhiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha axaasinukum kuwa idinkugu wanaagsan weeyaan akhlaaqan xagga akhlaaqda waina abqadakum kal idinkugu cara badan yahay loogu cara badan yahay ilaya aniga xaggayga oo abcadakum ugu fogaanshiyaha badan mini aniga igaga fog yacni aniga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha atharthaaruuna weeyaan kuwa warka badan walmutashadiquuna kuwa afka ka buuxsada warka waalmutafayhiquuna ayb iyo kuwa isla weyn qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah qad calimnaa waan garannay atharthaaruuna waalmutashadiquuna fama almutafayhiquuna qaala almutakabiruun kuwa isla weyn qaala tirmidiyu hada xadiidun xasan qaala watharthaaru huwa alkathiiru alkalaam waa midka warkiisu badan yahay waalmutashadiquna man yatadaawalu waa midka ku dheerdheeraanaya cala calanaasi dadka korkooda fi lkalaami hadalka wayabduu calayhim korkooda muujinaya fasaaxa iyo caqli iyo hadal iyo ayuu ku muujinaya dadkiiba marka korkooda ayuu ku kibrayaayo wuxuu iska muujinayaa iska dhigayaa isagu nin aad warka u yaqaano oo warkiisu fiican yahay oo xagga hadalka iyo caqliga iyo dadka ayuu iska muujinayaa waclam ogow annahu laa yadkhulu fi dami eedda ma gelayo taxsiinu alfaadi lkhuabi khudbadaha alfaadoodo la hagaajiyo walmawaacidi wacdiga idaa lam yakun haddaynan ahayn fiiha iyada dhexdeeda ifraadun yani ghuluw wa iqraabun yaabgelin haddaynan lahayn lianna almaqsuuda minha ujeedka laga leeyahay waxay tahay khudbada tahyiiju lquluubi quluubta in la kiciyo ilaa daacati illaahi tacaala loo kiciyo walixusni lafdi lafdiga wanaagiisana fii hada kan dhexdiisa atharun ayuu ku leeyahay raad daahirun iska muuqdo haddaan laysku kallifin dadkii xaqa ha gaaro qulubtooda ha saameeyo laleeyahay waxaa ma dhibaya sajci haddaad samaysa iyo markaas iyo alfaaddii ood hagaajisid iyo dhib malaha faslun fasalkani wuxuu u fasal yahay hadalka mubaaxa ah cishaha kadib nicda la nacay wayukrahu waxaa la hadaa buu yidhi liman sala alcishaaa cisho qofkii tukaday alaakhirata cishaha dambe an yataxadaa inuu ku sheekeeyo bilxadiidi sheeko almubaaxi banaan fii kayri hada alwaqti waqtigan waxaan ahayn waqtigaa waxaan ahayn hadalkii bannaanaay inuu cisho kadib ku sheekeeyo ma aha wa acnii waxaan u jeedaa bilmubaaxi mubaaxana alladii kii istawaa ficluhu wa tarkuhu in la sameeyo ee in laga tagaaba ay ekayd oo ay sinayd kaasaan u jeedaa hadalkii in laga tagaa ay wanaagsanayd maya sabab in laga tagaba waa marka kala xataa xaaraantana warkeeda in la sameeyaa ay sunno ahayd ama waajib oo ahaana dawaaba la samayna kaas isaguna naam cisho iyo keyrkeed fa ama alxadiisu almuxaramu sheekada xaaraanta a fii geyri hada alwaqti waqtigan qeyrkii xaaraanta aw ilmakruuhi ama la kahdo aw ilmakruuhu ama sheekada la kahdo fa huwa fii hada alwaqti waqtigaani ashaddu mid darnaan badan weeyaan taxriiman xagga xaaraantinimada wa karaahatan iyo xagga karaahada wa ama alxadiisu sheekada fi lkhayri khayr laga sheekeeyo khayr lagu sheekeeyo ka mudaakarati alcilmi cilmi mudaakarayntiisa wa xikaayaati saalixiina dadka suusuuban sheekooyinkooda xikaayadooda wa makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan walxadiidi sheeko maca dayfi marti lala sheekeeyo falaa karaahata fiihi karaaha kuma sugna bal e huwa mustaxabun weeyaan mid la sunneeya waqad tadaaharat alaxaadiidu axaadiidtuna waa isu kaalmaysatay asaxiixatu axaadiidta oo saxiixada bihi kan wakadalika alxadiidu sheekadii baa la mida lilcudri cudurdaar loo sheekeynaya darteed walumuuri alcaaridati iyo umuuraha soo dariyey laa basa bihi dhib male <clears throat> wakadalika sidaadaasoo kale alxadiidu lilcudri sheeko markaa la sheekeeyo lilcudri oo cudurdaar dartii loo sheekeeya waxbaa markaa keenay wlumuuri alkhaasati wlumuuri alcaaridati ee umuuraha dib ka yimaado waxbaa iska yimid cawadaas habeenkaas yimid sheekada marka arrinkaa dartii loo sheekeeya laa ba'sa bihi dhib malaha laha oo wax dhiba male waqad ishtaharat alaxaadiisu axaadiistii ayaa caanbaxday bikulli maa ayb bikulli maa shay dhammaantiibay axaadiista ku shuhrooday dakartuhu aan xusay wa ana aniguna ushiiru waan ishaaraya ilaa bacdihaa qaarkeed mukhtasaran iyadoo markaa lasoo koobay ayb wa armuzu ama wa armizu waan tilmaamayaa calaamad ayaan u yeelayaa ilaa kaiirin minha waa ishaarayaabuu ka wadaa ilaa kaiirin minha qaar badan oo ka mida rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi waxaanu ku werinay oo muslimin can abi barzata radi allahu canhu ana rasuul allahi sal slam nebigu kaana wuxuu ahaa yakrahu inuu ka hanaya annowma hurdo qabla alcishaai cishaha kahor walxadiida sheeko bacdaha cishaha ka bacdi wa ama axaadiidta wa ama alaxaadiidu axaadiista bitarkhiisi kusoo aroortay ama ku sugan ruqsayn fil kalaami hadal la ruqseeyo lilumuurina loo ruqseeyo umuurihii darteed <clears throat> allatii umuuraha oo qadamtuha aan soo hormariyay fakathiiratun weyaan mid aada u fara badan famin dalika waxaa ka mid a kaagaas xadiidu bni cumara xadiidka ibni cumar fi saxiixayn ku sugan ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam nebiga sala alcishaa cishihii buu tukaday fii aakhiri xayaatihi <clears throat> noloshiisa aakhirkeedii falamaa sallama markuu salaamo noqsaday qaala waxa uu yidhi ara'aytakum bal ii sheega leylatakum haadihi habeenkiinan tan ah fa inna calaa ra'si mi'ati sana boqol sano madaxeeda korkeed laa yabqaa ma baaqi noqonaya miman axad huwa isaguba calaa dahri alardi dhulka korkiisa ku sugan alyowma maanta axadun ma baaqi noqonayo axadna laa yabqa axadun axad ma baaqi noqonaya miman huwa ahba calaa dahri ilardi dhulka korkiisa alyowma maanta hadalba nebiga marka cisho kadib buu sheekeeyey hadalkan laakiin hadal waxaa weyaan dee uu ku gudanayo wanaag ayb waa mudaakara cilmiya wa minha xadiidu abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu fii saxiixayhima ana rasuula allahi sal l salam actama waa caweysin geliyey bisalaati salaadii xata bahaara alleylu ilaa habeenkiiba markaa yacnii uu ka nus uu gaaro mugdiyoobaba uma kharaja rasuulu llahi sal l salam nebigaa soo baxa fasallaa bihim waa tukaday waa tujiyey falamaa qadaa salaatahu salaadiisii markuu ka baxay qaala liman xadarahu dadkii la joogayba wuxuu ku yidhi calaa rislikum tartiibtiin ucallimkum yani deganaantiina iyo tartiibtiina laazima ucalimkum idin bare markaas waxaan idin baraya calaa rislikumtaa dalab ku jira markaana dalabkaa lagu jasmiyey ucalimkum idin bare waxaan idin baraya wa abshiruu bishaaraysta anna min nicmati illaahi ilaahay nicmadiisa galladiisa calaykum dushiina uu galladay annahu shanigu waxaa weeyaan leysa min annaasi dadka ka mid ma aha axadun axad yusallii haadihi saacata saacadan tukanayo hayrakum idinka aan ahayn ow qaala maa sallaa axadun qof ma tukanin haadihi saacata saacadani hayrakum idinka hayrkiin maa sallaa axadun axad ma tukanin haadihi saacata saacadani hayrakum idinka aan ahayn ilaa antum idinka maaha minha waxaa ka mida xadiiu anas fii saxiixi lbukhaariyi annahum iyagu intadaruu nabiya sal l salam nabiga ayay sugeen fa jaaahum waa u yimid qariiban min shatri lleyl habeen barka agtiisa u yimid fasallaa bihim waa tujiyey yacni alcishaaa ayuu tujiyey qaala waxau yidhi uma khatabanaa waa noo qudbeeyey faqaala waxau yidhi alaa ina annaasa dadka qad sallow way tukadeen uma raqaduu way seexdeen wa inakum idinkuna lan tazaaluu ka zuulimaysaan fii salaatin inaad ku sugan tihiin ntadartum salaata muddata intidaarikum salaata inta aad salaad sugaysaan wa minhaa xadiidu bni cabaas radia allaahu canhumaa fii mabiitihi baryitaankiisa uu baryey fii beyti khaalatihi habareertii gurigeeda maymuunata wa qowluhu in nabiy sal l slam salla alcishaaa ayuu tukaday uma dakhala waa galay faxadatha ahlahu ehelkiisiiba u sheekeeyey wa qowluhu naama algulayimu w cunugi yaraa waa seexday marka ehelkii in loo sheekayn kara ishaha ka bacdi wa minhaa waxaa ka mida ah xadiidu cabdiraxmaan ibni abi bakrin radia allaahu canhuma fii qisati adyaafihi martidiisii qisadii ku saabsanayd waxtibaasihi canhum iyo ka xabisnaanshihii u ka xabismay iyaga ka daahidii u ka daahay xataa salla alcishaaa intuu ka tukaday uma jaa waa yimid wakallamahum waa la hadlay wa imra'atahu naagtiisii buu la hadlay wabnahu inankiisii watakarara kalaamuhu warkoodiina waa soo noqnoqday ayb wahaadaani alxadiiaani labadan xadiidna fi saxiixayni bay ku sugan yihiin abubakar nebigoo la cushul soo tukaday nebigoo lasoo sheekaysta waa ehelkiisiiba wadana la sheekeeyey u yimid wanadaa'iru hada kaiiratun kan waxa lamidka way badan yihiin laa tanxasiru ma koobmayso wafiimaa dakarnaahu wixii aan sheegnayna ablaqu yaa xeel dheeraansho badan ablaqu kifaayatin baa ku sugan wafiimaa dakarnaahu wixii aan sheegnay ablaqu kifaayatin wax kifaayo oo dadka ku filan oo xeel dheer ayaa ku sugan walilaahi alxamdu faslun fii xukmi tasmiyati alcishaai alaakhirati alcatama cishihii dambe in lagu magacaabo catama caweysin ayb waalmaqribi cishaaan oo fii xukmi tasmiyati almaqribi cishaaan maqribka in cisho lagu magacaabo ayb wasubxi khadaatan subxina salaat alkhadah lagu magacaabo yukrahu waxaa la kaadaa buu yidhi an tusama alcishaau alaakhiratu cishaha dambe in lagu magacaabo alcatamata caweysin salaadii caweysin lilaxaadiidi asaxiixati almashhuurati axaadiidta saxiixa ee mashhuurka fii dalika kaagaa ku saabsan wayukrahu aydan waxaa la kaadaa an tusama almaqribu maqribka in lagu magacaabo cishaa'an rawaynaa fii saxiixi albukhaariyi can cabdillaahi bni mugafalin almusaniyi radia allaahu canhu wahuwa bilgayni almucjamati waayee macqil maaha waa mugafal qaala qaala rasuululahi sal allahu alayh waali wasalam laa taklibannakum alacraabu reebaadiyuhu yaynan idinkaga qaalib noqonin oo idinkaga adkaanin cala smi salaatikum salaadiina magaceeda almaqribu weyaan hiya almaqribu ama cala smi salaatikum almaqribi maqribka ah yayna idinkaga qaalib noqonin qaala wataquulu lacraabu reebaadihi waxay dhahaan hiya alcishaau waama ama alwaaridatu axaadiista soo aroorta bitasmiyati alcishaai catamatan ka xadiidi low yaclamuuna hadday ogaan lahayn maa fi subxi waxa ku sugan waalcatamati salaada caweysinta la atowhumaa way imaan lahayn walow xabwan gurguurad faljawaabu canhaa jawaabtu waxay tahay min wajhayni laba wej axaduhumaa midka hore annahaa waqacad way dhacday bayaanan caddayn la cadaynayo likowni nahyi nahyiga ahanshihiisa leysa litaxriimi inuunan u ahayn bal litansiihi uu yahay midda koowaad waxay tahde nebigu cishaha catamo wuxuu ugu magacaabay markaan inuu dadka u muujiyo xaaraan inaynan ahayn in lagu magacaabo tasmiyadaas inaysan xaaraam ahayn karaha laakiin ay tahay ee nebiga maa karaaha ku hadlay marka weye waxaa laleeyahy isaga karaaha kama aha xaggiisa leanna xugun buu rabaa inuu bayaaniyo waa tabliiq iyo waxgaarsiin iyo xukun ayuu rabaa inuu dadka fahamsiiya xaaraam inaynan ahayn waa inuu isagu sameeya marka fii xaqihi marka karaaha ka noqon mayso ama khilaafulowla ma noqonayso laakiin fii hayrihi way ka noqon karta waa noqonaysa hadduunan sidaa wax u bayaaninaynin ha ayb ayb jawaabta koowaad marka taas waay wathaanii kan labaad annahu khuudiba biha waxaa lagula waramay man axad yakhaafu cabsanayo annahu yaltabisu calayhi inuu kaga dheeh galo almuraadu ujeedku low samaaha cishaan hadduu ku magacaabo wejka labaad waxaa loo diidaya waxay tahay haddii inay salaadihii iskaga darmaan qofka looga cabsanayo maadaama tanna cishaa cishaa hadii yani waxaan ujeedaa eh, ayb annahu khudiba biha waxaa lagula khidaabay man yakhaafu ayb qofka ayb man yakhaafu qofka ka cabsanaya annahu yaltabisu inuu iska dhehgalo almuraadu ujeedka caleyhi korkiisa low samaaha cishaan hadduu ku magacaabo oo maqribkii cishihi cisho cisho haddii layirahdo isdhehgelayaan ayb sidaas marka in loo kahdo ayb qofkii marka ka baqaaya iltibaas ayaa loo kahday in la yidhaahdo ayaa e lagula khidaabay tan horaase xoog badan wamaa tasmiyatu subxi subaxa magacaabidiisa qadaatan lagu magacaabo falaa karaahata fiihi wax karaaha kuma sugna dhexdiisa cala lmadhabi saxiixi madhabka saxiixa korkiisa waqad kahurat alaxaadiidu saxiixatuna way badatay fi isticmaali lhadaati alkhadaad isticmaalkeeda wadakara jamaacatun waxay sheegeen min asxaabina asxaabteenna ka mida karaahata daalika arrinkaa kahashadeeda karaaha inay tahay waleysa bishayin waxaas waxba ma aha marka walaa ba'sa dhib male bitasmiyati almaqribi iwalcishaai cishaaayni in lagu magacaabo cishaaeyn ayagoo wada jira bayn alcishaaeyn oo kale in layidha iltibaasna ma imaanaya wax kalena ma imaanay walaa ba'sa dhib male biqowli alcishaau alaakhira haddii layidhahda dhib malaha wamaa nuqila wixii laga soo guuriyey can ilasmaciyi cabdulmelik ibni qurayb alasmaci waxaa laga soo guuriyey annahu qaala wuxuu yidhi laa yuqaalu lama dhaho alcishaau alaakhiratu fakalatun daahirun waa kalad daahira faqad habata waxaa sugnaaday fii saxiixi muslimin ana nabiya sal l slam qaala nebigu inuu yidhi ayuma mra'atin haweenaytii ahoo asaabad asiibto bukhuuran bukhuur soo asiibto unsi falaa tashhad macanaa yayna nala xaadirin alcishaa alaakhirata cishaha dambe waa kaa nabiga yiri sal l slam wa kaagaana waa sugnaaday min kalaami khalaa'iqa dad fara badan buu ka sugnaaday warkooda dhexdiisa ayuu ku sugnaaday xaggooda ayuu ka sugnaaday laa yuxsawna khalaa'iqdaasoon la koobaynin min asaxaabati saxaabadii afi saxiixaynina uu ku sugan yahay wakayrihima iyo saxiixayn keyrkood waqad awdaxtu daalika kaagaana waan caddeeyey kullahu dhammaantii bishawaahidihi maca shawaahidihi lala qaba fii tahdiibi alasmaa'i walluqaati ayaan ku caddeeyey wabilaahi tawfiiq sal allah wslm cala nabiyina mxamedi wala ali